meeshuu fadhiyey iyo goobtiiuusan ka kicinin uma yajlisu fiihi kadibna yuusan fadhiisanin midkiin intuu soo dhaqaaqo nin meel fadhiya u yimaado yuusan booskii ka kacsanin oo ka kacodhanin kadibna asagu goobta ayada ahaydee ninka uu ka kacshay uun fadhiisanin nabi allow maxaanu samaynaa walaakiin hase yeeshee tawasacuu takalafu tawasuca weeye isku daya inaad ballaadhisaan ood fadhiga weynaysaan ood kala durugtaan wa tafasaxuu ay takallafuu alfusxa meel bannaan oo waasaca raadiya weye waa cadfu tafsiir tawasacuu iyo tafasaxuu waa isku macno waa isku macno idaa qiila lakum tafasaxuu fi lmajaalisi wfii qira'a fi lmajlisi fafsaxoodi weeye laa yuqiimanna axadukum rajulan waa la tankiiriyey rajulan baa la yidhi cumuumku wuxuu keenayaa ila laa yuqiimanna waa nahyi muslimiinta waxaa laga reebay nin in la istaajiyo ninka wax istaajinaya ee meesha iga kaca leh la kala qaada maayo ma nin yarba ma nin weynba ma culuma ma caaqilba ma oday waayeelaha rajulka labtirkiisu lama eegayo xataa ilmo yarka ma kicin karto rajul haddii layidhi ilmo yar mid kaa yar iiga kac meesha sax ma aha laakiin majliska ha la ballaadiyo goobta ha la kala durko ha la waasiciyo gacal isma cidhiyaa la yidhaahdaaye lugta ha la fidiyo say meeshu inoo deeqdo laakiin nin intaad meesha ka kiciso inaad fadhiisato yaysan dhicin wa kaana bnu cumar ibnu cumar wuxuu asagoo xadiidkan ku dhaqmaya idaa qaama lahu rajulu nin hadduu istaago boos ooga kaco min majlisi meeshuu fadhiyey nin ooga kaco lam yajlis bihi muusan fadhiisan jirin haddii dhacdo ardadiisii taabiciintii saxaabi kaloo asaga ka da'yar in fadhi ooga kaco sheekhii baa yimid saxaabigii la yidhaahdo cumar wiilkiisii baa yimid muusan fadhiisan jirin meesha muttafaqun calayh maxaa yeele abu daawuud baynu ku maray xadiid asagu uu wariyo ibnu cumar saxaabi kana laga warsho jaءa rajulu ilى rasuuli اllaahi salى اllahu alيه wasalam faqaama lahu rajulu can majlisih nebi maxamedoo fadhiya saxaabadu la joogaan baa nin yimid ninkii baa nin kalaa xurmeeyo qadariyo booska ooga kacay fadahaba liyajlisa fiihi wuxuu doonay kii booska looga kacay inuu goobtii looga kacay buuxsho u fadhiisto fanahaahu rasuulullah rasuulka ilahi baa u diiday uu yidhi maya meeshii lagaga kacay ma fadhiisan kartid wadaadlaya abulkhusayb oo ziyaad ibni cabdiraxmaan leh oo ah, oo ibni cumar wax ka qaata ayaa ku jiro oo ibnu xibbaan baa tawhiiqiyo waa majhuul xaal baa la abu daawudna waa ka aamusay xadiidka baabbu weliba u xujaystay ibnu xibbaanna waa tawhiiqiya albaanina wuu taxsiniya xadiidka asagaa asaga ibnu cumar baana wariya marka nahyiga cad ee maalinka uu jooga ficliga iyo qowlka wada socda iyo xadiidkanba wuu ku dhaqmi jiray abubakr nufec bnu xaarid baa isna sidaa yeeli jiray maalin baa makhraati loogu yeedhay inuu qadiyad ka makhraati kaco markuu goobtii yimid ayaa ninbaa fadhiga oo kaco yidhi sheekh halkan soo fadhiiso mayu nabi maxamed baa naga reebay meel nalooga kacay inaanu fadhiisanno isaguna xadiidkaas marfuuc wey asna dacfi baa ku jira sanadkiisa laakiin labada xadiid way istaageerayaanoo way isxoojinayaan وcan abi hurata radi allahu tacaala can أna rasuul اllahi salى اllahu عalيه wasalam qaal idaa qaama axadukum min majlisin midkiin hadduu goob ka kaco uma rajaca ilayhi majliskiiyo goobta uu ka kacay uu ku soo laabto fahwa ninkaas soo laabtaybaa axaqu ku mudnaan yaa ku mudan bihi bilmajlis min hayrihi wey ninkii soo laabtay baa majliska mudan oo ka xiga oo e, ka leh dadka kale ee marka imanaya rawaahu muslim muslim baa xadiidka wariyey wacan jaabir bni samr radi allahu tacaala qaal kunna idaa atayna anabiya waxaanu ahayn haddaan suubanaha u nimaadno meel fadhiya jalasa axadunaa midkaya wuxuu fadhiisan jiray xayu yantahi meeshuu soo gaadho meeshaa dambe u dambaysaba kadinkaba allah ka dhigo darafta iyo dacashaa fog ha noqoto meel nabiga ka dheero ka durugsanba ha noqoto halkaanbuu ruuxu fadhiisan jiray iyo ummadda ka tallaabsado oo dadka uu dhibo asagoo nabiga u dhawaatid dadka muusan dhibi jirin rawa abu daawuud wtirmidi wa qaala xadiiun xasan wuxuuna yidhi waa xadii xasan ah axaadiia marka waxay tusayaan eh, axkaam dhowr ah nabigu si cad buu noogu diiday in aan axad booskiis intaynu ka kicino annagu aynu bedelloo fadhiisanno laakiin nabi allow maxaa furan isu waasixiya kala durka isu baneeya yacnii waxaa dhici karta haddaan si qaab wanaagsan u fadhiisanno inay meesha ina qaado laakiin si halbaateel oo dhexdag ah oo hamayaaqa ah haddaynu u fadhiisanno meeshiibaa cidhi yemaysa haddii marka xalqada la waasiciyo dadko dhan bay deeqaysa yaan booska la yska kacsanin hal xalqada ballaadhiya fadhiga ballaadhiya say ummadu u wada deeqdo taas nabigu waa inoo caddeeyo midkeen hadduu meel fadhiyo asagu qabsaday kadibna kaadi aado weyso u baxo telefoon banaanka la yar aado nin yidhi danbaan kaalaya bannaanka uu la yar joogsado intuu soo noqonayo booski lagama fadhiisan kara nabigu waa inoo sheegay idaa qaama axadukum min majlisihi uma rajaca ilayhi fahuwa xaqu bih tan dambe xadiidka jaabir xambaarsanaya suna bannaanku yaala adaab akhlaaq badan weeyo dadkiina imanaya goobaha soo fadhiisanaya waxba ummadda ha dhibine intaad taa isha u marisaan majliskiiyo goobta la fadhiyo meesha idin deeqday cidlada haba fogaatee iska fadhiista halkaasaa rabbi idiin barakaynaya kaana idaa axadunaa idaa ata nabiya jalasa xayu yantahi meeshuu soo gaadhay markaas u bannaan hadday meel hore tahayna khayr hadday meel dambe tahayna khayr axaadiita marka ku saabsan adab اlmajlis iyo wاljaliis ayuu aad sheekhu axaadii badan ugu keenay laba masalo muhiim ah oo axaadiitan ku tacalluqda jamaacat اlmasjidna laga raba inay maskaxda imaanka ku hayaan aan baraarujinno haddii nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam uu yidhi midkiin hadduu goob iyo meel asagoo astaysto uu fadhiista kadibna uu ka danaysto intuu u soo noqonayo lagama fadhiisan karo uu yidhi waxaan meesha ku jirin adoo gurigaada iska jooga inaad salli soo dhiibato sajaayad soo dhiibato safka hore dhigato hadhowna jeedkoo buuxa oo lagaa soo hormaray intaad soo dhex qaaddo ood soo tatallaabsato safka hore aad buuxiso oo salligii saaka lagu dhigaya barqinkii wiilkaada u soo dhiibata saaxiibkaa u soo dhiibata shaqaalaha masaa'idka u soo dhiibataa kala qaad ma laha marba adoon imanin haddaad salli soo dhiibato ama cumaamad soo dhiibato ama cagad biya ama rixle ama talafoon aad meesha ku ceshanayso booscoshiis ah ood sii dhigata meeshood kadibna timaado arrintaa culum waxay isku waafaqeen inay xaaraan tahay kabiira min alkabaa'ir waa biitifaaqi اlmuslimiin waa xaaraan ma bannaano masjid baynu ka hadlaynaa masjidku muslimiintoo dhan baa iska leh mitir walba iyo taako walba oo masaajidka ku taalla waa mushtarak waa la wadaagaa waa shuraako ummaddu ka dhaxeeya nin gooni ula ma jiro markaad adugu gurigaada ka soo dhiibatay salli iyo cumaamad iyo caagad ka soo dhiibatay laba saac kadibna aad timid meeshii aad xidhatay waxaa kaaga xaq badanoo kaa leh dadkii kaa soo hormaray masaajidka ku soo kallahay eed meesha ka ceshatay falka aad samaysay ee boosceshiga adoon imanin inuu xaaraan yahay waa masale maxaad idhi culummadu muslimiintu isku ijmaaca inay xaaraan tahay dembi aan hortaalla gelin baad maalinka gelaysa adoo leh jamaacada buuxi safka hore buuxi masaajidkan lagaa hormarin caama waxaasaa baabi'iya cilmiga barta marka laydin leeyahay hawlahaasaa idin dhuumanhaya salaad jacayl iyo safuro jacayl maxaad ka qaaday dembi aan wadaadkan gadaal ka yimaado weligiiba usan ku dhacin inaad ku dhacdo qodobka waa masalo masalada labaad salliga aad soo dhibatay iyo iyo meeshii aad telefoonka ku boos ceshatay markaad timaado salaadda aad ku tukatay ma asixi mise asixi mayso muran baa ka taagan miyaad fahamta warkaas salliga aad ku boos ceshatay waa timid salaad sunna ah jumcadii cishihii maqhribkii baad ku dhufatay inay asaxayso salaaddaa iyo inay baatilo tahay balcan baa cunay halbacaad lagu lisay iyo xoog doofaar lagu eliyey iyo muruq dhaanta lagu tumay inay tahay muran baa ka taagan wadaadda salaaddaa ma asixin bay leeyihin oo maxaa jiraa la yidhi waa culamo badan weliba inay jumhuurta yihiin baaba la sheegaa waxay leeyihiin waa salaad lagu tukada meel la booliyadoo la dhacay warka miyaad fahanteen guryihii soomaali kala taabsan jirtay iyo boosaska la kala dhici jiray iyo geeli la kala booliyan jiroo kala weeyey leeyihin culummadaas guri aad ninkii lahaa ka barakicisood aaka kaga saartay salaad ma ku asaxaysaa kaasalaati fi daari اlmaqsuuba fii buqcatin maqsuuba salaadda way asaxaysaa ninku waa dembiile waa mujrim waa booliyade xaaraan cuno weeye laakiin waajibkii iyo salaaddii way ka dhacdo way ka asaxday wadaaddaa ku doodaya nimanna waxay ku doodayaan mujrim kabiire ku jira weeye wax ka asaxay ma jiro wixiisuba waa bilaash cilmi darro waxay ku geysa somaart meesha baashu ka degta masala saddexaad salligaa uu ninku soo qaatay uu sii dhigtay asaga u eeday adugu markaa timaado kuma tukan kartid adiga soo hormaray masaailka fiqiga si fiican indhaha u kala qaada asaga maxaan idhi salli ma dhiiban karo mana sii boos qabsan karo hadduu isagu imanin hadduu ku tukadana salaaddiisii muran xooggan ayaa ka taagan ma ansaxaysaa mise ma ansaxayso laakiin adoo hawshaa og yaa dhigta salliga hebel miyuu yimid maya anaa ku tukanhaya xaaraan waay kuma tukan karta salligaa lannu salliga anaa iskale milkigagi weeye anoon idminna id kuma tukan karta halka waad fahamtee sooma maxaan samayn salliga waan iska tuuri karaa tan xagga lugta ugu tuuro yaan bartiya ku tukanaya juuq hadduu dhahana feer baan ku daldalhaya maxay dan tahay dadkaalaynina dadka laynina intaa waa gaftare waxa weeye salligaasi kuma tukan kartid laakiin waad iska qaadi xaggaad iskaga durjin salligaada yaa qaaday anaa qaaday oo maxaad u qaaday waan kaa soo hormaray oo salli soo dhiibtay waad eeddaad leeda salligaad soo dhiibatay adaaba eedayba salliga kuma tukanayside goobtaad ku tukan salligana waad iska tuuraysa aggaad iskaga qaadi masaailka miyaad fahanteen masaailkaasay axaadiistu ka hadlayaan aada la iskaga ilaaliyo wacan abi cabdilaahi salmaan alfarisi masalada ku saabsan midkiin haduu meel qabsado kadibna uu ka baxo uu soo laabto asagaa u mudnaan lahayan laga taabanin waa wakhtiga yar baa loo jeedaa curfiga ah ya maxaa adaa dhigtay way ka duwantahay midda ayadaa taasi tii hore way dhaantaa laakiin labtirkadu muran baa ka taagan ya afaaraha khaaska anuu geli maayo wuxuu rabaa inuu wadaadihii masaajidka ugu diro soomaari curfigaa loo celinayaa masalada ayada ah culammadu waxay leeyihiin haddaad intaad meel fadhiisato saaka iskaga tagto oo maantao dhan iska maqnaato casar ka timaado cidna kama xigtid waxaa laga hadlayaa dan yaroo daqiiqad laba daqiiq shan daqiiqa ah oo la odhan karo hebel baa ka maqane ukaadiya ah. laakiin barqin baan sali iska dhiganhaya ragcatayn baan ku tukaday casarkii ilaa lama agmari karo dadku maday kugu xidhxidhan yihiin hawsha dhowbee qariibkaa laga hadlaya curfigaan loo celinaya curfigaa loo celinaya wixii aan dayacaad ahayn unbaa lagugu qadarin wixii loo arkay inaad meesha buscishun iska tahay laakiin aad suuqaada iyo sarifkaada iska aaday saliga waa lagaa tuurahaya curfigaa marka loola laabanaya hawsha ayada ah ka soo reebaan fuqahadu haddii macallin oo kale ama wadaad sheekh oo kale goob gooni oo uu wax kaga ku akhriyo meel yardocaa jirto oo cashira ku bixiyo ummadda qur ku baro farta ku baro muslimiinta wax qabto meeshaasi marka in lagu ixtiraamu mudan yahay haddii layskugu yimaado asagaa ku mudan fuqahadu intaasay ka soo reebaan daliilkeedana ma fahmin aniga soo reebkaasi ma fahmin goobta adugu dadka wax ku baraysa lagaaga soo hormaro ninka kaaga soo hormaray yaa ummadda wax uga akhriyi qur-aankii ninkaasaa ku bixinoo cashirka ninka ku siiri dhaqanka ay axaadiistu tilmaamayaan saxaabaduna way lahaayeen way ka hadli sayidina cali iyo cumar waxaa ka sugan suuqa muslimiinta ay dhex jireen meelaha aan dhisnayn ee bannaanka ah ee bagaashka lagu iibiyo waratada waxaanu dhihi jiray haddana maxaa la yidhahdaa hawkara ya miisley waratadaasi bannaanka siman wax dhigata nin walba saaka markuu soo kallaho meeshuu alaabta daadsaday ayuu leeyahay ummaddana ka xigaa ilaa la gaadho gabolku ka dhacaayo bari marka la soo kaloo ninka u soo hormaraa iska sayidina cali iyo cumar sidaasay odhan jireen hadday arkaan suuqii muslimiinta bannaanaa ee la waran jiray in ruux uu geeda ka taagay ama dhoobo ka taagay suu boos way ka duman jireen dhulkay la simi jireen ciidan bay hawsha u diyaar diyaargareeyeen bari arootu waad soo kalihin meel baad alaabtaygu ku wadhatay waa laga dheelmaday haddana berri baad soo noqon geeska kale ku wadhani waa meesha shalaya kaga soo hormaray geeddii baa ku habsaday haddana ti maanta jaamica baa ku habseen soo hormaray sidii loo sokada hormaro wey xilliga aad dhigatay ilaa gabolku ka dhacahayo yaad ummadda ka xigtaa waa meelaha bannaanee muslimiinta u dhexeeya suuqaal wax lagu wadhay alaabta iyo miiska lagu daadsadaa lama dhisi karo miis kuma xidhan kartid waa hadday muslimiinta ka dhexeeyaan bay fahanteen waxaan ka hadlaayo birtaad ka taagta waan jabinaynaa la soo ka bacdaada iyo calalahaada daadso wixii rabbi kaa siiya maalinkaa arag gabalku hadduu dhico waagu bariyo ninku u soo hormara ayaa u xaqnimo badan sayidina cali wuxuu jiray aswaaqu اlmuslimiina ka musallaahum faman sabaqa ilaa shayin fahuwa axaqu bihi ila alleyl suuqa muslimiintu wuxuu la mid yahay masaajidda muslimiinta nin walba meeshuu u soo hormara asagaa mudan suuqa ilaa gobolku ka dhacaayo sayidina cumarna wuuba baabi'in jiray adadugaha waxaynu ka hadlaynaa meelaha muslimiinta ka dhaxeeye suuq uu nin leeyahay oo dadka uu ka kiraysto kama hadlahayo weligiinba waxbaad leexisaana moogtahay waa dhoweydba waxaan ka hadlay dhul masjid loogu talagalay he inaan la saari karin dana khaas iyo falaad aan la saari karin dhul uu masjid leeyahay markaas waxaad ku fasirtee guri nin leeyahay oo dhistay falayd ka midoo masaajid ka dhigay bawaad ka hadlay baad tiraade dadkaad u kiciseen ninka isoo wacahay war adu kaaba waxaan ka hadlahe dhul masjid leeyahay dhul masjid leeyahay in asaga loo dhisa mooyeen he degan lama saari karo masaajidkaa iskale ilaa cirka toddobaad hawadaa asagaa iskale masaadun baa laga dhigi karaa ee wixii asaga u dan ahee markaa waxbarashadiisii iyo howlihiisii ah markii la doonoo lagu tukan karo jumcado kale markay cili yimaadeen intii laska kala tuuro waxa yaalla lagu tukan karo oo muslimiintu ay leeyihiin laakiin degan la degahayo oo lagu dana gudanhayo oo caruur degayso iyo haween iyo dumar rag degahayaan oo hawlihii la qabsan jiray guri lagu qabsanayo mamnuuc laakiin guri anugu aan dhisoon anugu leeahay masaajid shuqul ku lahayn ummad badanna degantahay baan yunid waxaan u gooyey mawlac masaajid ku tukada waa okay khayr allahyeela layskuma qasee soomaaliya qaska ha la joojiyo haddii maan isfahanay hadda intaa caawa intaad qaadaan waxaad odhanaysaan wadaadku muxuu suuq oo dhan waa ka kacooda bul warka aad iskaga ilaaliya وعن أبي عبد الله سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل ننma qabaysto يوم الجuمعaةi maalinka جuمcada ah ويتطهر ma طahaara qaato oo isma nadiifiyo ma اstaطاaca intuu awoodo oo min طuhrin التankiiru للتكثيir huna min طuhrin wixii uu isnadiifin ah cidyahoo layska jaro shaarubtoo layska gaabiyo timaha kilkishoo layska habeeyo kuwa hoosoo la habeeyo adoo qabaysta wax walboo nadaafad ku saabsan baa soo gelay lianna tankiira huna waa litakdiir baa la yidhaahdaa wayatatahar ma tahaara qaato isma nadiifiyo ma stataaca wuxuu awoodo min tuhrin ay min tandiif weysadii qabayskii cidyahoo la jaro shaarubtoo layska gaabiyo adoo si fiican u rumayda timaha meelaha hoose ku yaalloo layska habeeyo kuwa kilkilao layska habeeyo waxyaabaha dhididka la dagaalamay iyo sanjiidhoo la isticmaalo yani wax walboo nadaafad keenaya wayadahinu ma subkado ma dhaashado min duhnihi subagiisii iyo kareemkiisii iyo saliiddiisii aw yamasu ma taabto min iibi bayti waa shaku raawi yadahin miyuu nabigu yidhi aw yamasu miyuu yidhi masi iyo idihaan labadaasbuu raawi ku shigay waana isku macno macno aw yamasu taabto oo isma maryon baa loo jeedaa min tiibi beyti gurigiisa udugiisi iyo cadarkiisii yani taa waxay tusaysaa ninka muslimka waa in gurig wuxuun u yaalo wuxuun udgoon ah oo cadar barfuun wuxuun la ismariyo uunsigeenni wax kale haddii la waayo wadaadduhu waa horow iisan jira fooxeenni alaabti wuxuun adugu caraf haddii wax kale la waayo bahalkii riidhaha dhagaha la gashan jira ee garan maysa caleen dhagaha la gashada iska jirto carfaysa reexaan iyo riidhaba waa la yidhaahdaa reemubaas aminka waa isticmaala markaad jumcaha arto kulli aad duqoydii waayo oo dhagaha ku wata caleen caleentu maxay ahayd ninkan markaa cusub qaad buu moodaa qaad mee waa bahal carafayso wey uma yakhruju ma soo baxo falaa yufariqu ma kala geeyo isagoon kala geynay labo isku xigta uma yusallii ma tukado maa kutiba lo wixii loo qadar ilaahay waafajiyey uma yunsitu ma dhagraariciyo oo si fiican uma dhegaysta dhagawadanaan ida takallama alimaamu khaiibku hadduu hadloo khudbeeyo ilaa ruuxa hadduu jiro wa ruux maalin jumca qabaystay soo kallahay waa qabaystay maalin jumcaah waa is soo nadiifiyey wuxuu dhaashan karay buu soo dhaashtay waa issoo saliidaystay uu soo baxay masaajidkiibuu yimid labadii isku dhaganaa ee sheekaysanayay ee saaxiibbada ma kala fiijinin dhexdegma cabsada kagama dhigine meelaha bannaanku iskaga tukaday kadibna salaad buu istaagay sunno mulaqaa ah. wuxuu tukan karuu tukaday imaamkii baa khudbadii bilaabay si fiican buu u ruuxa noocaasa ilaa ufira lahu waa loo dhaafa dembigiisii maa baynahu wa bayna aljumcati اlukhra maalinka ilaa jumcada xigta alukhra waa taaniiu aakhara aakhir iyo aakhar baa kala jira khadoo la kasriyo iyadoo la kordhabo aakhir haddaad tida waa u dambeeya aakhara haddaad tidhaahdana waxaa weeye waa mudakaru ukhraa weeye oo waa mid kale umbaa laga wadaa mid kale umbaa laga wadaa jumcadii marka horraysay iyo tadamba way noqon kartaa haddaan dhahno alukhraa la yidhaahdo oo mudakarkeedu uu yahay aakhar jamcadaa uu joogo iyo tii ka horraysay usbuucaasaa la dhaafaya xadiidku kuu noqon karaa jumcadaa maalinka uu joogay iyo usbuucaana waa noqon kara maxaa yeelay jumco kale un baa la kale maadiyana way noqon kartaa laaxiqa mustaqbalna way noqon kartaa rawaahu lbukhaari bukhaari baa xadiidka wariyay laakiin riwaayad kale caddeeyo jumcada xigtee soo socotaa loo jeeda muxuu sheekhu ka rabaa oo u keenay xadiidkan adaabulmajlis oo keenay falaa yufariqu bayna اnayn laba uusan kala geyn labada ruux ee isku xigta isku dhow inay saaxiibba yihiinoo isweheshanayaan baa laga yaaba in sheeke ay bannaanka ku soo dhammayn waayeen si hoose u dhammaysanayaan baa laga yaaba in midkood xanuunsan yaho ka kale uuban rabo inuu ka agdhawaadaa laga yaaba waa dad isweheshanay waa saaxiibbo waa waalid iyo wiilkii waa dad waa rag saaxiibo arda ah lakala dhexgodalkoodadhalkooda way ku dhibsanayaan iyagoo jirka isgelinaya baa mid walba xag kaafira inkaarqabo xaggee ka soo booday xaggee laga soo tuuray muslim inuu ku dhibsadana ma fiicno meelaan lagaa dhibsanino bannaanka iska istaag hal mar umbaa lagu ogolyaha ayagu hadday kala fogaadeen oo midna halkaa fadhiyo midna halkaa dhexduna iska bannaanto rabaan inay isku tanaageeyaan oo hadalka isku tuuraan laga dhegaysan ma la fadhiisanaya laakiin ayagoo isku dheggan oo meel ruux qaada aan aan u dhaxaynin inaad kala tuurto oo tale agga u siko adna agga u siko booska lagu qabsan jiray boosabsisalaammamne iska ilaaliya bannaan ha iskaga tukada hadhow masaajidka markuu isbannaanaado oo la isriixay safka la toosiiyo meelun baad heli doontaa waxba muslimka ha riixin kala durka ha dhihin kala sikada waan sunnaysanhayaa sunnada halkaa bay ku asixiyeen ma dhexdaannada ay taaganta hawsha aad iskaga fiiriye intaad bannaanka iska fadhiisato odagaa iskaga sudhays iska sug hadhow ma kala kaceel la aqimo masaajidku asagaa cambirbi doono meelaha bannaana meelaha iskaga tuko muslimiinta inay ku dhibsadaan waa mushkilo aad isu ilaali wاsalaamatu laa yucaadiluha shay inaad nabad gasho wax u dhigma ma jiro adoo ajir raadinhaya oo hawaab raadinhaya safaroo ku ordahaya muslimiin ha dhibin dheefraadintu waa faa'iido dhibka inaad iska ilaalisana waa ra'sumaal saa dartee ibn cabaas wuxuu odhan jiray asalaamatu laa yucaadilha shay ribix iyo ra'sumaalkee muhiimsan ra'sumaalkaa muhiimsan ribx asagaa dhalee inaad bad qabtood fayowdahay dembina iska ilaalisaa ka muhiimsan inaad ajir raadiso marka aad isu ilaaliya وعن cمر بن شhعيب عن أبيه عن جده أن رsuل صل ل سلم قاaل نبgu وxuu laa يحiل لرaجuل uma banaano أن يuفaرiقa inuu kala geeyo bayna اثنayn labo إلا بإذنihima inay iyagu fasaxaan mooye dhexdiinna ma fadhiisan karaa ma ku tukan karaa weydii xoog adu aad leedahay u siko agga u siko anoo maal dhoweyd jumcihii jumca dhoweyd bil hore inuu amarmaynay ramadaanka dhexdiisa miya mise waa ka hor shacbaan bay ahayd yaa qisaa idinka sheekayne ayaaroo wadaad saa iskugu dhagano wax noo dhexay jiran xaggana aanu sheekaysanayno howla noo socoto iyo wadaad yidhi iga kala durka kor intaan u firinasdhariijiyey xoogow kii kaluu taabtay kii intuu i fiiriyey buu isna iska fadhiyey acuudu billaahi min ashayaan arajiim buui ninkii intuu gadaalood oraanka u tukaday ilaa amminka markuu i arko si gabriu ii fiiriyaa ninkii maalibud baan u yeedhay waxaan war dhib ma jire ku dhaqmahayey adugu haddaan diidnay xaggaa iska fadhiiso aad baan wadaadu maalinka kuula yaabay buui khayrdarrada khayr darridaada caamadalkaasay ba taagan dusaadkan ay ahayd dusaadka wuxuu u arkaa inaad dulantay haddaad kala durki weydeen muxuu arkaa ninka soomaaliga ah, inaad xaasi tahay khayr beela ah oon dab igu dhajiya nabiguna sidoo uu leeyahay calayhi salaatu wasalaam hadda wadaadku waa heshiinay waxba ma jiro laa yaxilu lirajul an yufariqa bayna tnayni laba inuu kala geeyo uma bannaan ilaa biidnihima inay iyagu ogolaadaan mooye dhexdeenna ma ku ton karaa ha hadday ku dhaana kuu kala durkaa khayr haddii kale waxba ayaan lagu dhibsan rawa abu daawuud wa qaala xadiiun xasan wa fii riwaayati abi daawuud riwaaya abu daawud ule waxaa ku timid laa yajlisu bayna arajulayni rajuleynku waa halqabsi waa haalib shareecade waa idiin sheegay lianna arajula min xayu اljins akramu wa ashraf min almar'a marka macnahan baa looga jeedaa ma aha takhsiis xukumku ma aha dumarkuna waa sidoo kale labada gabdhood wada fadhiya markay masaajidku ku tukanayaan lama kala geyn karo inay iyagu fasaxaan mooye ila biidnihima fasaxoodin mooye وcan xudayfa radi الlahu tacaalى can weli waxaanu ku jiraa aadaab اlmajlis wاljaliis وعن xudayفة رضي الله تعالى عنه xsن اليmاني رضي الله تعالى عنه aslkiisa koonfur bu ka soo jeedaa laakiin waa nin reer maka waagi dambena madiina ku dumad garanaysaan anna rasul sal slm lacana nabigu wuxuu lacnaday man jalasa ruuxii fadhiista wasata alxalqati garaangirta iyo xalqada bartankeeda fadhi hadii la meeriyo la wareejiyo la geedaamo bartanka inaad waa mamnuuc lacana nabigu wuxuu naxariista ilaahay ka fogeeyey man jalasa wasata alxalqa wasadka oo la xarakeeyo wadaadda waxay wasi iyo wasad baa kala duwan hunaa waa maxay waa wasad wasad bacdu nuskhana wa idiin reebayaan waa idiin reebayaan haddii uu reeban yahay waxaa la yidhi waxaa weeye shayga xidhiidhe laakiin kala ka go'an sida fadhiga dadko kale waxaa xidhiidha waa laba qaybood shay xidhiidhoon la kala goyn karo ajsaa kala go'an lahayn sida guryahoo kale gurigu waa dhisan yahay waana isku dhagan yahay dadka fadhiyana waa xidhiidhaan xalqadu laakiin waa afraad iyo ajdaa kala go'an oo la kala qadqaadi karo wixii la kala qadqaadi karo xaggana xidhiidha waxaa leedaha wasti baa leedaha wasti waa la reebaabay dheheen wixii isku dhegganee xidhiidheen la kala qaadi karo sida guriga iyo daarta iyo masjidku qaabku u dhisan yaho kalena wasat baa la yidhaahdaa bay wasat oo waa la xarakeeyaa nimanna waxay labadu waa isku mid waad cagsin kartaa kaad waddadu isticmaali kartaa dhib laha xalqada bartankeeda in la fadhiisto nabigu ninka fadhiista waa lacnay muxuu lacnaday xikmadu waa iska cadday inta ahlicim waxay leeyihiin waa lagu dhibsanaya dadkii saa u gedaan maae markay xalqadu wareegsan tahay oo la garaangeriyo nin walba waad arkaysaa wejigiisa aggaad u fiirin waad aragta aggaad u fiirin waad aragta agga nin walba waad ujeedda ka geeskaa fadhiya dadko dhan waa arkahaya ka geeskaa fadhiya sidoo kale nin walba xalqadaa dadka wareegsan waa u jeedaa laakiin markuu nin dhex fadhiisto ninkan muxuu kaa qariyo kaa teeday dad aad rabtay maantuna inaad agga ka orto oo isaga la wareegta mooye dadkaad u baahnayd arki maysid midda kale xooguu kiir baa ku geli waxaad ogow raggaanoo dhan adaa meesha u sarreeye aday kugu heeday adaa lagugu gedaamay amiirkoodii baa tahay shaydaan iyo nafna waxay kugu afuufayaan muslimiintuna waa ku dhibsanayaan maxaa la rabaa xilqada wareegsan gees ka fadhiiso xilqadaas iyo tusbaxaa la taxay qayb ka gal bartamaha fadhiisanin inay markaa daruuro kale iyo xaajo kale timaadaba mooyeen sidii mararkaa qood jirtay xadigii salafka raw dawud baa xadika wariy qaala biisnaadin xasan sanad xasanoo ku wariyey buu imaamku yidhi waa sax sanadku rijaashiisu waa iqaad laakiin cilaa lagu sheegaa xadiidkan sanadkiisa waxaa wariya xadiidka abu e, e, mijlas laaxiq ibnu xumayd ibnu saciid ayaa wariya asaduusi laaxiq ibnu xumayd ibnu saciid asaduusi abu mijlas ayaa la yidhaahda taabicigaasaa wariya taabicigaa marka xudayfu wax ka wariyaa xudayfu ka qaadanaya wadaadka shucbe la odhan jiray iyo yaxya ibnu maciin iyo cali ibn cabdillahi almadini shaykh اlbukhaari sheekhulbukhaari wadaaddaha saddexdaa waxay yidhaahdaan waxba kamuusan maqal xudayfe iyo cumar laaxiq ibnu xumayd abu mijlas waxba kamuusan maqal oo inqiaac baa ku jira sanadka hawshaasaa marka la sheegaa warawa tirmidiyu tirmidaa wariyey can abi mijlas laaxiq ibni xumayd ibnu saciid asaduusi ninkan hadda idiin sheegay weeye can rajulan ninbaa qacada fadhiistay wasata xalqatin giraangir bartankeed iyo xalqa bartankeed saa loo wareejiyey faqaala xudayfatu wuxuu idhi malcuunun naxariista ilaahay baa laga fogeeyey calaa lisaani muxamadin nabi maxamed carabkiisaa lagaga fogeeyey aw lacana allaahu ilaahay baa lacnow naxariista ka dheereeyey calaa lisaani muxamadin nabi maxamed carabkiisa kaga dheereey manduulkiibaa laga dheereeyey naxariista ilaahay oo la lacnaday jalasa fadhiista wasata alxalqati fadhiga bartankiisa xalqada la wareejiyey bartankeeda waa marka haddaan saan iskaga fadhi culays mal waxaa laga hadlayaa garaangir la wareejiyey oo sidaas inaad bartanka fadhiisato marka sida dhexdega loo fadhiyo maaha wax laga hadlayo waa baalo wareegsan ayaad u tia dhexdaanu idinkuna dhabarka iyo dhinacyahaba iga maraya hareeraha hawshaasaa la diidaya xadiidka laakiin qaala tirmidi wuxuu yidhi asagu markuu warina xadiidka riwaayadan dambe xadiidun xasanun saxiix ayuu yidhi abu daa'uud iyo iyo waxaad moodaa inay u arkaan laaxiq ibnu xumayd abumijlas inuu wax ka maqlay xudayfa marka inqiaac kuma cilaynayaan laakiin xadiku waxau maraatay xadiiu waasil ibnu asqac ayaa asna baabka ku yimaada fii musnad abaraani musnad ashaamiyiin buu ku yimaadaa wuxuuna tusay inuu yahay nahyigu tanziih buu xadiidkaa tusaya waasila ayuu tusaya laakiin lacnad tanziih kuma timaadee hawshu waa hawl culus calaa ati xaal nawowi iyo jamaaca waxay qabaan xadiidku inuu sugan yahay xaggana lagu cilayn karin inqiaac wadaadaha aad idin xadiidku waa daciifna macnahaasay ujeedaan oo ah inqiaac baa ku jira bayna laaxiq ibn xumayd abu mijlas iyo wa bayna saxaabiyi alxadiid radia allahu an canh almuhim ha laga fogaado mar haddii lacnadu meeshu gaadha ha iska ilaaliyo waa soo maray alcamalu bilxadiidi اdaciifi ixtiyaaan waa madhab اslف الصaalix xadiidka ضaciifka ah, in lagu dhaqmo اxtiyaad iyo bimacnaa qiiq iska fogayn saxro qor dher baa layskaga tiraa qoryo qiiqi waa laysla tuuraa khayr wax kuma yeelee shar u tooghay inta lacnad ku soo gaari lahayd iskaga fogow waxbaa ku nafbixin xadiidku inqiaac baa lagu sheegay ibnmadiini baa sidaa yidhi waa ijtihaad waa ijtihaad tirmid baa saxiixinaya abu daud baayaa feermaynaya nawi baa kule waa xadiid xasana rag badan baa ka daran oo ayagoo halkaa maray marka mar hadday hawshu halkaa tahay iskaga fogow iskaga fogow bukhaari baa qacyada ka hadlay axmed baa ka hadlay markuu maraya xadiidkii tusaya bawdyada inuu ay cawro tahay bawdyada ragga laga hadlayo dumarka ma aha fuulinka ragga jilibka korkiisa wixii ka koreeya inuu cawro yahay xadiidu jurhad ayaa ku yimid sanadkiisa dacfi ku jira iyo ikhtilaaf xadiidka anasoo saxiixana nebi maxamedoo weerartamayoo khaybar weeraray aroortuu weeraray farasku la kacahayey in nabiga fuulinkiisa hore la arkay marada ka duushay nabiguna uusu marada ku celina dagaal bubu ku jiraaye yuu bukhaari wada keenay wuxuu wa xadiidu anasin fii fatxi khaybar asaxu wa xadiiu jurhadin axwatu buui u fir jurhad ee odhanaya buydu in la qariyo ayaa axwatu kii asaxa muxuu yidhi ku dhaqankiisa waxaa ka fiican in lagu dhaqmo midkan daciifka ee odhanaya buydu waa cawro asaxiyi axwatiyu isticmaalaya abu zurca yidhi abu xaatim araazi baa yidhi axmed baa yidhi ibn muxiin baa yidhi muxadidoo dhan baa sidaa qaba alcamalu biاlxadiiثi الضaciifi اxtiyaaan wa camalu salaf الsaalix soomaalina way taqaanaa xadiidka waa howlahaad maamaayadda idiin sheegaya baa maxay tusahayaan muxuu idhi maroodigii la yidhi waxaa kuu dhaaranhayay dabangaalle jiir ma ahe dabangaalle dabangaallea kuu soo dhaaranhaya maroodi la baa la yidhi ka soo warramta anuu warboomaaye markaasu maanuhu dabangaalle i dhaaranhaya hal mar baan yaan ka dhigahayaa digiya dambas cagta masabtan saa ugu wareejinaya waxyar markuu joogay wuxuu yidhi warcol lama yaraystee ninkii dabangaalle xaggee buu soo gaadhay aan ka diyaargaroobe yacni ixtiyaad baa layskaga baahan yahay wey ixtiyaad baa layskaga baahanya inta marka adoo aad balaaga dhex fadhiisan lahayd xadiidku waa daciif ha ku wareegaysanna iska ilaali wey وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نبي قرآن مقلي خير المجالس قوب الله فريست وحا او وناكسن أوسعها مد او واسعسن مد او بلارن قريها مد او واسعسن با او خير بدن نبي قال انو شيغي الدنيا سعادة وحا كمدا هويني وناكسن قري واسعة قاديد هيين اه درس وناكسن وأفرت النعمين كأدونك وي daris wanaagsan baa ilaahay ku siiyey oo carruurta kuu ilaaliya oo maqan tahay aad aaminto kaa warqaba reerka walaal ilaahay baa kula degan daris wanaagsan lama helo innaga soo maray wadaadkii dariska la ahaa abu xamsata sukari ee baahaday ee yidhi gurigi baa iga iiba gurigi baa la qiimeeyey meeqa dirham laba kunoo dirham baa guri lagu qiimeeyey wuxuu laba kunoo dirham waa guriga qiimihiisa laba kunoo dirhamna waa darisnimada aan ka guuraya abu xamsata sukaribu gurigay qiimihiis wuxuu joogaa suuqiiyo sayriidda marka la fiiriyo laba kunoo dirham laakiin guriga laba kunoo dirham waa afar kunoo dirhambu maxaa jir muwaalan tahay wuxuu idhi laba kun guriga dhehee laba kunna dariska wanaagsaneen lahaa ee dano iga wado anuu kama socdee dhehe buu idhi abu xamsa loo sheega hawshii maqlay saxaabigii ninkii imaamka waa nin eh, culammada ka mid a ah atbaacu taabiciin oo min atbaacihinba inuu abaqadii maalig iyo cafw abaqadii shaaficiya axmed wey markaasaa wuxuu masaasuu wadaadkeeni miskiinka ahaa wuxuu i wuu u yeedhay afartii kunoo dirham buu siiyey halkaanaan joog buui guraan iska iibin haddii ninku yidhi darisnimadaadii ku xisaabtamhay oo lacagba ka dhigtoo sarriftay haddaad uxili karto gobonadu waa maxay ninkaa inuusan guurin oo la baajiyo in la baajiyo wey marka majliska waasaca nabigu u khayr badanba guriga waasaca de guryaha waa ka wanaagsan yahay martidaad meel ooga heli adiga waa ku nafisi xidig cankabuudkan waa imtixaan wey gaadiidku hadduu kugu noqdo iyo baabuur had goor qolyada sii dayn oon soconayno marna farrin kuugioo imtixaan ah ama qaalo baasinkiisa lagoyn kara mashkalo kale wey gaadiid hayiina gabadh wanaagsan guri waasaca iyo deris ahlu khayra aartaa laskuma helo afartaa la iskuma helo maxaa soo raacay fadhi waasac ah khayrulmajaalisi goob waxaa u khayr badan la fadhiisto awsacoa midda u waasacsan u ballaadhan bimacna nabig wuxuu leeyahay goob la fadhiisanayo fadhiga ballaadhiya xadiidka horeed ku bilowna kitaabka ku bilowda baaba kutusahay raw daud biisnaadin صaxiixin calى shard اlbukhaari sanad fayow buu ku wariyo waliba bukhaari sanadkiisa oo kale ah an abi radi اllahu tacaalى canhu qaal qaala rasul lah sal lay slm man jalasa ruuxii fadhiista fii majlisin goob oo fakaura uu bato fiihi fi lmajlisi goobtaad fadhiisatay laqatuhu xantara baqashkiisu laqatku waa sawdka iyo dajada aan la fahmaynin hugunka iyo hadalka aan la fahmaynin ayaa laqadka la yidhaahdaa hadda laakiin waxaa loo jeedaa hadalka dembiga ah, ama bilaashkaah ama cantarabaqashka aan macnaha lahayn man jalasa ruuxii fadhiista fii majlisin goob oo fa kaura bato fiihi fi lmajlisi laqatuhu gafkiisi baa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 tahay mahaddaadana ku nooloon ku jiraa wey macnuhu ashhadu waxaan qiraya an laa ilaaha illaa anta alle xaq lagu caabudoon adiga ka ahayn inuusan jirin baan qiraya astakfiruka dembidhaafaan rabbiga ku weydiisan wa atuubu ilayka waana kuu soo laabtay addoon soo laabtay iga yeel soo laabashadayda inta haddaad tidhaahdo ufira lahu ilaa wafirla adoonka waxaa loo dhaafaa maa kaana wixii dhacay fii majlisi daalika fadhiga asaga ah ducada hala xifdiya ha la akhriyo caruurta ha la baro idinku laasima waa la wada yaqaanaa laakiin in lagu dhaqma adag hal mar un baad arkayoo jaanta la furay oo kabaha la gashay ninnin yar xusuusanay laakiin haddaad barato ood nafta hawshaa ku ababiso ood ku carbiso ood ku tarbiyeyso waaga dambe la qabsan min hayri qasdin bay dhihi marka ilaahay baa kaa aqbalaya hawsha marka waa aadaabti majliska iyo goobta rawahu tirmid waqaala xadiiun xasanu saxiix sidaa uu sheegay wey an abi barzata radi barzata abi barzata asad kuyadaa asagaa gooni laha qaala saxaabiga wuxuu uhi kaana rasul sl ly slam yaquulu kii yidhahdo nabigu ahaa biakharatin biakharatin biaakhiratin ma waa biakharatin hamsada iyo akhadaba waad kor dhabaysaan biaakharatin ay fii aakhiri اlmajlisna waa noqon kartaa fii aakhiri cumrihina waa noqon kartaa kaana rasuul lah sal slam yaquulu nabigu ku yidhahduu ahaa biakharatin waagi dambe ama dabayaaqada fadhiga akharadu waa aakhiru shay marka aakhiru ljuluus ama aakhiru اlmajlis iyo aakhiru cumrihi labadaaba waa lagu fasiri karaa laakiin in aakhiru cumri ay tahay riwaayada soo socotaa ku tusaysa marka ixtimaalkii ahaa biaakharatin ay biaakhiri اlmajlisi wa biaakhiri اljuluus iska daa ay fii aakhiri cumrihi wey nabigu waagi dambe uu geeriyoonayay sanadihii u dambaysay ducadaanu akhriyi jiray wey yaquul wuxuu odhan jiray biaakharatin ay fii aakhiri cumrihi idaa araada markuu doono an yaquuma inuu ka istaago min almajlisi goobta la fadhiyey wuxuu odhan jiray subxaanaka allaahumma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka waatuubu ilayk faqaala rajulun ninbaa wuxuu yidhi yaa rasuul allah rasuulka innaka la taquulu baryahan waxaad tidhaahdaa qowlan weedh baad tidhaahdaa maa kunta aadan ahayn taquulhu mid yeedha weedha iyada ah fii ma hore wixii tagay nabaalow baryahan dambe waxaa kugu badatay duca inaad akhrido goobta la iskugu yimaadaba aad kaaga kacdo waagi horna maanan kugu arki jirin qaal nabigu wuxuu yidhi dalika kafaaratun limaa yakuunu fi lmajlis daalika ducada asagaa ah, kafaaratun dembidhaafad weeye waxaa lagu tirtiraa oo lagu dhaafaa oo kafaara gud ka tahay limaa yakuunu waxa ahaadaa fi lmajlis goobta ka dhaca wixii dembiga goobtaa ka dhaca ayaa rabbi ku tirtiraa oo ku baabaashaa idaa nabigu waa u qiray inuu horaa nabigu uusan xilligii nabiga lahaa dee wacalamaka maa lam takun taclam wakaana fadlullahi calayka caiima wey marka nabigu xilligii wax loo sheego ee xagga rabbi looga waramo ayuu ku dhaqmaa wixii la soo gaadhsiiyey rawa abu daud warawa alxaakim bn cabdilaahi nasaaburi fi mustadrak almustadrak ala saxiixayn kitaabkiisa waa taqaanaan ayuu xadiidka ku wariyaa sidoo kale xadiidka hore abi barza abu daawud iyo sunankaa wariya kan dambena abu cabdilahi baa wariyo min riwaayati caaisha radi allahu tacaala canhuma waqaala wuxuuna yidhi abu cabdilahi alxaakim saxiixu lisnaad yani wuxuu rabaa nawi inuu ku yidhaahdo xadiiu caaisha u markhaati kacaya xadiiu abi barzat alaslami xadiidka hore haddaanu soo maray abi hurayraba la macnaa ah ood arkayseen wa can ibni cumar radi allahu tacaala canhuma qaal qala ma kaana rasuul اllahi yaquumu min majlisi xata yadcuwa bihaulaai اdacawaat qalama waxaa aad iyo aad u yara waxaa dhif ahayd oo aad u yarayd kaana rasuul rasuulka inuu ahda yaquumu kii ka istaagaa min majlisin goob iyo fadhi uu fadhiistay xataa yadcuwa ilaa uu ku ducaysto ilaahay ku baryo bihaulaai dacawaat ducooyinka soo socda waxaa aad iyo aad u yarayd inuu asagoon ducooyinka akhriyin ka tago ka kaco majlis iyo goobu fadhiyey inagu dacdooba tudheer maba haleeli karaba had nabi maxamed de inagu isku baab ma nihi had waxaa lagayaba nabiga isagoo sariirta seexday oo dhinaca dhulka dhigay wixii adkaar noome taqaano dhanba inuu akhriyo oo suuratu axzaab akhriyo oo sajda akhriyo oo suuratu israa dhammeeyo inagu suuratu israa hawlaha ninka akhrinhaya waa inuu soo diyaargaroobo kitaab u soo qaato u fadhiisto waa jus dhan wey waa jus nuski israahda suurad yarba israa iyo ixsaab iyo sajda nabigu akhriya iyo tanziil xamiim suuraddii kaafir ka koraysa maxay ahayd zumar zumar inuu israaciyo afar suuradood waaweyn waa jus ka badan innagu haddaa hawlaha hurdaad iga tegi waa dhihiba hadda moogta waaba shaqo culus shaqo culus hurdaad oo kaa tegi waa isleeda nabigu marka calayhi salaatu wasalaam addoon ilaahay rabaayeeyey oo ilaahay doortay buu ahaa xalay waa innaga soo marinay isagoo xataa nabigoo ismuskiiminayo khushuucsan ba ilaahay haybad saaray haybad baa iska saaranoo haddaad uu si labiste iyo hadduu madaxa taaga iyo hadduu foorarsadaba waa ilaahay baa haybad saaray adoon ilaahay doortay buu ahaa wax kastana inoo sheega oo khayra ah xumo kastana inaga reebay ducooyinka nabigu ducooyinku maxay yihin allahuma lana ilaahu qayb nooga dhig allahuma aqsim lana ilaahu qayb noo sii min khashyatika cabsidaada maa shayta iyo xuulu kalateeda baynana anaga wa bayna macaasii anaga iyo macsiyada iyo dunuubta waa macnuhu ilaahu qalbiga anaga cabsi iyo taqwo geli aanu kaga baaqsanno dunuubtan aan ku dhacno nin walba intu alla yaqaanuu ka cabsadaa libax nimaan aqoonin baa lax ka soomaali ilaahay ninkii yaqaanaa ka cabsada nimaan aqooninna kama cabsado inama yakhsha allaha min cibaadihi alculamaa allahuma qsim lana min khashyatika ilaahu cabsidaada waxaad naga siisaa maashay yaxuulu kalateedoo naga hor istaaga bayna annaga iyo wa bayna macaasika dunuubta iyo macaasida ilaahu cabsi qalbigaanaga geli iyo dhowrsanaan aan kaga baaqsannoon kaga sarriganno xumaha iyo dunuubta wa min taacatika daacadaada iyo in loo hogaansamo diinkoo la amar qaato daacadu waa maxay waa muwaafaqaة اlmiri ruuxa wax ku faree ku amray wuxuu ku amrooo la yeelo oo la fuliya aaca la yidhaahdaa ilaahay sidaa yeela subanuhu sidaa yeelu inaan fulinaa la aaco wa min aacatika daacadaada iyo hogaansanka alla waxaad naga siisaa maa tuballigunaa bihi jannataka waxaad jannada nagu gaadhsiiso ilaah daacadana naga sii waxaanu janna ku kasbanno janno ku tagno naar kaga badbaadno wamin alyaqiini yaqiinta iyo caqiidada adagna waxaad naga siisaa hubaal hubaal wax la hubo maa shay tuhawinu aad ku fududayso calaynaa annaga dusha yada masaa'ib addunya addunyada masaa'ibteeda nin walba wuxuu sabraa inta yaqiintiiso dhan tahay hubaalkiiso dhan yahay wix ilaahay qoray inuusan ku gafaynin waxaan rabbi qorin inuusan ku haleelaynin wax alla garab maayo uusan ku soo gaadhaynin wax walba inay qoran yihiin oy qadaran yihiin oo idan ninkii sidaa aaminsan yaqiin dhaba u aaminsan walbahaarkiisu waa yaraanaya axadu salaf baa waxaa la yidhi hebel dagaal la galay ka soo cararay qadaa'ullaahi wa qadari maba aaminin bu ninka cararhay runtii markay baashu bilaabato haddaad iska boodo maxaad aaminta maashan haddaad ka caratana waad ka badbaadi haddaadan ka carna way kugu dhixi baad aaminsantah maxaad ilowday qadiya qadarkii rasaas soo garab martay kitaabkii qadaraa inay dhaxda kaaga baxdo baad ka yaabi soo ma marka qadaa'ullaahi wa qadariisi ficnoo ma aaminsana ninka asaga intaad hubteed aaminsan tahay qadaa'ullaahi wa qadarihi ayaad masaa'ibta iyo maqaadiirta u adkaysataa u gegsataa u dulqaata xamisha wad xambaartaa wa min alyaqiini yaqiinta waa iimaan baa loo jeedaa iimaanka waxaad naga siisaa iimaanka waxaad naga siisaa allow maa tuhawinu waxaad ku fududayso calayna masaa'ib addunya musiibad markay kugu dhacdo sabir baa loo baahan yahay sabirku waa waajib in lagu qanco oo lagu farxo musiibadaana adoo fiirinaya ajirka aad ka helaysa awgii iyadu waa sunna iyo mustaxab waajib maaha laakiin alsabru waa waajibun waridaa bilmasaa'ibna waa mustaxabun labay kale yihiin jamaaca min asalaf balaayada iyo masaa'ibta ay ugu farxi jireen wiilkaadii curadkaabaa wadnaha lagu dhito wuu dhintay alxamdulila allah wadaa ii gartay allah igu wad bay dhihi jireen maadaa dhihi kara inna lilaahi geeri istirjaacu waa sunna laakiin wuxuu ruux u naxaayaa oo u walbahaarayaa in balaaye aysan u dhimanayn salafku laakiin waxay ugu farxi jireen masaa'ibta saad ugu farxdaan nicamka nicamka saad ugu farxdaan laanna waxay og yihiin ajirka ay ka hadday ku sabraan fadiga daba yaalla dembiga lagu dhaafayo ilaahay waa raxiim dhab hadoo haddoo lagugu qabto lagugu imtixaano wax weyn buu kaa siinaya darajo aad gaari weydo shaqo ku gaari weyday camal iyo cibaada ku gaari weyday ayaa masiibo yaroo kugu dhacda laguu gaadhsiinaya sida laguu baasiiyo alla yaqaana dantaada allah garanaya warkiis odayga soomaaliyeed ma aha kitaabku dantayda ma yaqaan odayga somaid warkiisa ma haysaa gabadh quruxsanoo qalanjuu wiilkiisa u dhisa geella waa ka bixiye fara badan gabadhoon curanin iyo wiilkii laqbadoo dhintay wiil kaloo gabadhii dumaalana wuu waayey wuxuu hi anaaba dumaalahaya odaygii waa soo dhigtay odayga soomaaliyed baa soo dhigtay wadaad reerka jooga wuxuu hi awhebelow tarima socorayso gabadhi wiilkaadu ka dhintay meer kuu qaban maayo waxalaa'ilu abnaa'ikum weeye kitaabku ayaa sidaa sheegay buur wuxuu hi kitaabka alle dantayda waxba kama oguuri gabadha toban halaad baan ka bixiyey akana waa ka dhiibay iyadoona ciiddhihinna waa laga dhintay say ku dhaqaaqi reerka waa inay joogto yidhi howsha waad ku qosaysan laakiin iyadoo sideeda isu ka daran meelba ka socota matami somaa hadda odaygaa soomaaliyeed magiciisii iyo meeshuu aaba waa la ii sheegay ma ka sii daayaa aan iska daayo ma ogolidin sheego aafada uu ku hadlay baad la yaabanta intay la egtay iyo gaalnimada uu ku hadlay soo sax maa ninka doonay gabadhu u ahaa sodoga ee wiilkiisu ka dhintay inuu dumaalo oo u arooso oo la aqalgalo afka iyo madaxaad haysataa odayg muxuu ku dacwooday kitaabka alla dantay ma ogo geel baa iga maqan oo intaa adibaa iga maqan nool iyo moodba waa iga maqan yahay gabadhina waata gududan guriga dhex fadhida reerka gabadhu quuri leeyahay baarlamaan muxuu qabtaa dastuur muxuu qabtaa markaan dasaatiir dejisanayno een camcamsanayno dal iyo dibadba macnaheedu waa maxay kitaab allehe danta soomaaliyeed ma garanayo kitaabku qur-aanka ah danta reer muqdisho ma garanayo danta reer baydhaba ma garanayo danta kismaayo ma yaqaan nin walba alaabtan adabaataan duqayda xerbeegtada oo daqmeedka maxay iyaguna sheegeen hawshay qorteen ka warraba annagii reer maxaa noo maxay leeyihiin macnaha macnuhu waa maxay ii sheega maxay dhow taagaysaa kitaab alle dantaanada ma ogo wey maxaa dantaannada og xeerka dhaqanka xeerku ku jira waxaasaa yaalla laakiin odaygaasad la yaabantii haddii maanta lagu aado hebel baa hooyadii ka sinaysta mid ooya mid dhaqaaqaad noqonaysa hooyo laga sinaysto ood wax laga dayo waxaa ka daran hee kitaabka alloo laga tago oo dastuur iyo xeerboogto iyo xeer iyo baynalkood iyo qodob la qaato sidana waxaad rabtaa inaad ku janna gashaan oo ku dhuflaysaan oo abubakar iyo umar jannaday gelay idinkuna aad gashaan ma iskeenaysaa ceel horti maxaa la yeeshaa yeelba yeel ma taqwa layaada ceelku yeel buu u baahan yahay ma aha hadda waa yeel agabka xoolaha lagu waraabiya qalabkii iyo wadaantii iyo xadhigeedii iyo waxaasoo dhan ba waxaa laisku yidhaahdaa yeel baa la yidhaahdaa jannadu waxay u baahan tahay agab lagu janna galo ay rabtaa aan ka tagee min alyaqiini ma tuhawinu bihi calayna allahuma maticna ilaahw noogu raaxe biasmaacina maqalka yaga wa absaarina aragga yaga ilaahu aragga iyo maqalka noo daaweeye dhug iyo dhaayaa la kala yidhaahdaa ma taqaanaa nimaan dhul marin dhaaya ma leh dhaayuhu waa dhagaha dhugtuna waa indhaha marka loo jeedo laakiin dhugtu mar baa layadaa garashada iyo garaadka maxaa yeel labadaasi waa nicmooyinka ilaahayna siiyey labada ugu khatarsan wey allahuma maticna ilah noogu ilah noo xooji aragga iyo maqalka indhaha iyo maqalka dhaguhu waxaa lagu arkaa al-aayaat asamciya akhbaartii ambiyada aayadaha qur-aanka axaadiista nabiga wixii wacdi iyo khayr iyo murti iyo maansa ayaa dhagaha lagu dhegaysta lagu dheefsadaa dhagaha wuxuu ku dhacana qalbigu tagaa aayaadka kownigae xisiga dhacaya cir iyo dhul meerayaasha xidigaha cir qoraxda dayaxa waxaanuun aayad rabbi ee socda hawe iyo iyo tigaad iyo geedba waa maxay indhaha lagu arkaa alaayaat alufuqiya sanuriihim aayaatina fi اlaafaaqi wa fii anfusihim aayaat اlaafaaq indhaha lagu daalacdaa alaayaat alkhabariya samciya dhagaha lagu ogaadaa waa labada ugu qiimo badan wey sidaa darteed rux hadduusan dhagara lahayn dhaayana lahayn ma mukalaf baa mise lagu murmaa wax ma maqlo mana arko ka warrama hadduu aakhara yimaado ilaah uu yidhi anugu diinta waxay isooaan maqlay oo nabi la soo diray anugu waxma maqlayn waxna arkaynin allaw anugu jannaan iska rabaa waxna ma hayo maxaad ka leedihi ninkaa naar la geyn maayo laakiin aakhara imtixaan lagaga qaaday imtixaanka hadduu ku baaso jannuu ku dhuflaynaya hadduu ku dhacana isagaa yaqaana meeshuu aadahayo dhaguhu iyo saa darteed qur-aanku waxaa ku badan dhagahayo inaan laga reebin iyo maqalka iyo aragga la ka reebi dhagaha quful baan ka saaray indhahana khishaawo aan ka saaray waa wix wax lagu arkahayey laguna fahmaayey nabiga tiibuu ku ducaysanaya ummaddana ugu ducaynaya idinkuna bartood ku ducaysta ducadan besa ma aha in taajudka iyo taraawiixda iyo qunuudka besa lagu akhriyo nabigu goobtuu ka kacayuu ku akhriyi jir fadhi walbo uu ka kacu ku akhrinaya allahuma maticna allah noogu raaxay oo noo daaway oo noo eh, fayoobay oo eh, noo ilaali biasmaacina maqalka yaga iyo waa absaarina aragga yaga wa quwatina awoodda iyo laxaadka maa axyaytana intaad noolayso intaan nool lahay awoodda iyo cududda aragga iyo maqalka allaw noo ilaali wajcalhu allow ka yeel waxyaabahaan soo weydiisannay alwaaria ay albaaqi midka hadha ee u dambeeya minna xagga yaga kana dhaxla amaadna laga dhaxla macnuhu looma jeedo waa mushkil cinda alculamaa fasirka weedhaani faqradan wajcalhu lwaaria minna inna lama kala dhaxlo maqalna lama kala dhaxlo xoogna lama kala dhaxlee nin walba wuxuu rabbi siiyo weeye see marka waarid u noqonaya bimacnaa waxaa weeye ruuxu markuu horay u bato araggiisuna wuu yaraan maqalkiisana wuu yaraan awooduna way baabi waabaad girgirin waa leemaad yeelan wax walboo dhallinyarmarkaad dhallinyarada aad haysatana wuu kugu yaraanaya afartan macaanna waad waayeysaa afartan macaan miyaad taqaanaa lama sheegayo afartan macaanna waabaad waayeysaa markaad waayeesho hurdada iyo cuntada iyo iyo labo kaloon aanan sheegayn waa tahay maxaa loo jeedaa ilaahu xilliga addoonka hore u batee intuba ay yaraadaan ilaahu araga iyo maqalka noo ilaali wey oo aan ku gudgallo ruuxa waayeelka asagoo dhegihiisuna fiican yihiin indhihiisuna irbadda gashanaya dunta hadduu dhinto waa wax loo aad u qiima waa nicmaan la helin wey carruurta xataa ku rafaadi maayaan inay dhaqaaleeyaan oy ka warqabaan oy wadaan hadduu intaa qaba waalidku waa lagu rafaadi maayo hadduu laakiin labadaba waayo habaar iska filo habaar waa iska diyaar ilahay kaa badbaadiya mooye waalid intaba bele in laga ducaysto nin ilaahay ilaaliyo khayr ilaahay ku dhowro oo baari baa hawsha ku guulaysan kara marka tiibuu nabigu wajcalhu allah ka waxaanu soo codsannay maticna biasmaacina wa absaarina wa quwatina soo nidhi alwaaria ay ilbaaqi mina shayga naga hadhee noogu dambeeya waayeelnimadii iyo cantatabka nebigu geeri buu ka dhigay noloshiina intay awoodi joogtana nool xoog badan buu ka dhigay macnahaasaa loo jeedaa bay noogu dambaysii ad nolosha weeye indhaqabid iyo dhagaqabid iyo awood roob ilaa ardal cumr inaan nabiga ilaahay gaadhsiinin wa ilah ka bari jiri cantatabya inaad noqoto haddee ilmo carruur noqoto waa dhib wey wajcal allow ka yeel argoosiga iyaga waxaad ku aadisaa calaa man dalamana ruuxina dulmiya ana in adeer baa u dhinta dhihine waxaa weeye ruuxii ku dulmiyey inaad ka argoosato wuxuu kugu sameeyey wax leeg aad ku samayso waliman intasara bacda dulmihi faulaa'ika ma calayhi min sabiil wey wajcal ka yee ay intiqaamana argoosiga yaga iyo cidan ka argooso inaad cafisano ku bannaan tahay calaa man dalamana ruuxina dulmiya un wansurna allow nooga gargar calaa man caadaana intiina loo collaytantay colka gaalada iyo kuwa muslimiinta dalamadaaba allow nooga gargaar walaa tajcal allow ha yeelin musiibatana aafadanada fii diinina ilaahu diinkaa naga aafayna caqiido xumo bidco balaayo boqor jaa'ira ummad isdulmaysa qabyaalad casabiyad inti reer xumays ilow naga ilaaliyo walaa tajcal musiibatana musiibo iyo aafo inay adduunya kaa diinta haddii lagaa galo wax kuu badbaaday ma jiro caqiida hadday kuu suubanta wax badan baa kuu badbaaday walaa tajcal hayeeli musiibatana idan muslimiinta nabi maxamed uu tarbiyeeyey uu ka tegay adduunku waxay ku qabteen isku caqiiday isku caqiido hal nin iyo qalbigii baad moodaa dunida ayaga ka soo horjeeda hal aragti bay ka qabeen hal ujeeddana way lahaayeen isku caqiidana way ahaayeen saddexdaa dadku hadday wadaagaan looma istaago ummad isku aragti ah hebel maxaan ka samaynaa ha lala heshiiyo waan ka midaysannaha maya ha loo xiraan ka midaysannaha alla xira miyaad garateen aan u xiirnay ama aan cafinayn ujeeddadaan kalena maxay tahay jannaan ku raadsanayna isku ujeeddo isku aragti isku caqiido saddexda ummaddu hadday wadaagto lama hor istaago adoo iska wata kaarabiin yaa taangi ku hortegaysa xakiin iyo jancaddaad kala hortegaysaa kurus misalis waadna ka rayn waa markay saddexdaa isku karaacdo wey laakiin saddexdaa haddaad weydo weligaa dhaafi maysid hee arbaiin iyo safiin sala waxaan u jeedana waad fahanteen soomaali inta hadda kama dhaxayso xaggee marka gaadhi xataa qabyaalad ma wadaagaan iska daay waxay wada xataa gaalnimo ma wadaag intooda gaalada ku jirta xataa ma wadaagaan qolyadan qaraabayn waaga waanaga ku yidhi xataa gaalnimada ma agaasimi karaan xataa hadda lidiin dhiiba gaalnimo aad nacfi ka helaysa xataa ma maamuli kartaan ummad markaan isku aragti ahayn oon isku mabda ahayn oon isku ujeeddo ahayn xaggee gaari nabi maxamed intaasuu guulaystay inuu isku mabaadi ka dhigo isku ahdaaf ka dhigo isku aragti ka dhigo saa darteed labaatan iyo shan sano gudahood bay adduunku ku qabsadeen ayagoo adduunku dhintay leefeen jayna raba inay u dhilqaadaan iyo saxaabadu dhammaadeen oo cimrigoo dad tegey meeshay ka soo bilaabeenna waa ogtiin saxaro qaxar ah oo waran wiiro aynu kuma dhiginin bay ka soo bilaabeen maxaa tidhi xaggeedaadu ka imaatay gooraha soo aragno igada mucaaradnimada walaa tajcal musiibatana fi diinina allow musiibadaadhade diinkmusiibada diinkaa naga gelina wey diinkaa naga aafayni warkaa wadaadkaa sheeg wax baa ka jira laakiin hadd waqtigaa igu xilli kaloo maan ka hadli doona walaa tajcal iddunya addunya allow ka dhigin akbara hammina waata inoogu danaada waatan haysataad walaa tajcal iddunya addunya allow ha ka dhigin akbara hammina ujeeddada iyada midda u wey kulligin hadda waxaa wadawa intaas nin walba ujeed waa maxay horba guri hortaana istaajiyo hal cimaaro oo carruurta biilkooda laga soxo markaasaa misaab geli doonaaye nin walba oo soomaaliya wuxuu ku taan waa maxay ilaa man raxima rabbuhu inuu adduunyo meel gaaro hebelow maad guursatay horta ukaada aan biilka saxe oo yaa kugula ballan biilka inaad biilkaas mxuu ahaa ogow waa dhaqan yahay biilkiisa waa haysta wuxuu ka hadlaayaa xisaab waaweyn buu ka hadlaayaa gabdhihii baa guursada lagu kari u kaada horta aan meel saaroon faryaama bartoo dhakhtar aan soo noqdo kadib aan shaqadu ha saxantee oo adigu yaa shaqa kaa raba anaa ku bili guriga soo fadhiiso maxaa kaa baqa wadaadkii baaba diyaare waxa inagu duubanoo dhan ba adduunyada ah walaa tajcal iddunya adduunye iyo carabdhaq iyo hawla jidiin allaw ha ka dhigin akbara ahamina murugtayada iyo waxaanu ka fikirna ka u weyn aakharo inaanu ka fikirro oo diinka ka fikirro oon asagoo u shaqayno oo diintu say wax ku noqotaa si diinka lagu faafiya hadda goor baa idinka sheekay ummaddaannan in dhex deganahaye sawaaxiliga gaalada kiristanka ah wax mashruuca iyo barnaamij iyo brograam aan u hayno in lagu islaamiya ma jiro mid haysaan ma jiro malaayiin baad kala qufaysaan guryaad taagteen ninkii yidhi waxaan la soo galay islii waagaan imanayey hadda ka hor waa idinka sheekeeyey nibaanu baan la imid buu idhi malyandheerka soomaalid hadda ku jira waxba sheegi maayo sheekh cabdullah adugu sidaadaba uun masalo masalo uun geedo wadata maxaad u sheegtaa wadaadku wuxuu leeyahay maalin lawidba waa nin yidhi waan islaamahaya markaasaa la orod jiifka aad jiifka ma meel dadka lagu islaamiyaa ka fura ninkii maadaa qabtay jaamco intaad islaamisanad boodha geyseen khayralah idin siiyo khayrlah idin siiyo isagana islaamka allah ku sugan ummaddaa dhani malaayiinta shariif cabdinuur raxmatullaahi tacaala calayhi miyay ahayd baan maalin isagoo fadhiya masaajidka sigiiska banaankiisi baan la sheekaysan anagoo dhalinyaro kooxa markaasu wuxuu waxaad yeelaysaan raga maanan guursanin markaa afar nin baan nin guursan naguma jiro wuxuu waxaad yeelaysaan gabdhahan sawaaxiliga ee kukuuyada iyo kala jinka iyo mukaambahan guursada xana shariif maxaad leedahay wuxuuna yidhi wiil sanbalanoo tin adag oo ilaahay caabudahaya iyo mid tan dhubuna tin jilicsanoo soomaaliya kee khayr badan oon war loo haynin bun meeshuu tagahayo markay u badan tahay wiil xoogoon oo san weynoo tbadiin dhali ilahay muslim buu noqon gabdhahan gursada buui oo soomaaliya dadkan gala konton sano kadib keeyo dhan waxaad ka dhigi kartaa muslimiin u dhilqaada buui shariiku xamar nin wuu ka hadlaya hawl waalli ah, ah. wadaaddo dhowrahoo waagii gurgursay gabdhii sawaaxiligaa si loo fiijinhayey ee loo caydhinhayey rag yar baa ka badbaaday yacnii ummaddaani aad dhex joogtaan xil diineed baa idinka saara ganacsatadiinna culummadiinna xertiinna cuqaashiinna indhargarad waddankan dadka ku noolee bini aadamkeen diin haysanin iyo kuwa gaalnimada iyo kristina ku baaba'ahaya aakhare rabbi wuu idin weydiin soomaaliyay mashruuc yar oo dhaqaale iskugu habayseen hay-ad yar oo u samaysaan baa kulligood islaaminaysa sanduuqyar haddaad furtaan oo hay-ad yar u samaysaan ood qaaraanka isku dardartaan oo zakada weliba aad ku bixisaan waajib weeye wa fii sabiililah bay gelaysaaye sanadkiiba toban kun baad islaamin kartaa iyadoo qabow oon cidna idin dhahayn maxaa la sheegaayey laakiin oma jeedaan wad xawilantan kulligiin xaggee la wada xawilan yahay qabyaalad adduunyaa dhaamta qabyaalad waa la wada xawilan yahay walaa tajcal idunyaa adduunyada allu ha ka dhigin akbara hamina murugtayda midda u weyn waxaanu ka walwali eenu ku fikiri eenu hamini ama aan damaacinayno ama aanlow addunya ha ka dhigin walaa mablaqa cilmina cilmiga iyo aqoontaada meeshay gaadhaysay ku hoyanna allow ha ka dhigin waxaad arkaysaa wadaada carruurtoodii u diidda diinka inay baraan oo jaamacado islaamiga u diraan oy maraakiis cilmioo diinadgeeyaan oo la raadinaya injineernimo dhakhtarnimo ii sheega haweenka umulin cidiya jarid waxaana shuqul ku lahay cilmigaadu hadduu noqdo meeshuu u socdo adduunya in la xaqiijiyo uun waa wixii ilaahay gaala ku caayay yaclamuuna ظaahiran min alxayaaةi اddunya wahum can اlaakhirati hum haafiluun dhaqan gaalo wey ruuxa muslimka wuxuu ka fikirahayo waa inuu diinkiisa noqdo aakhara waa inuu noqdo adduunyadana ka sahay qaado wاbtaqi fima ataaka اllah daar اlaakhira wlaa tansa nasiibaka min اdunya waxsin kama axsan اllah ilayk idan adduunyadu waa sahay waa socod waa safar habeen dhax weeye xaggee loo socdaa aakharo ayadaa waa in maskaxda iyo maanka la iskugu geeyo walaa mablaga cilmina walaa nihaayata cilmina waxbarashada iyadu aqoontaydu meeshay ku dhammaan ilow addunya ha ka dhigan weeye gaalku muxuu cilmigiisu waa cilmin adduunyo ku adeegayo oo meesha ku dhammaanoo fiirinaya markaad waxaan barata maxaa ka dambeeya mashaarif waxaad bas intaasbaa hawsha u taagantaha asagu walaa tusallid calayna allow hanugu sallidano hanugu sii daynin calaynaa dusheeda man laa yarxamunaa cidaan noo naxaynin gaala aan noo naxariisanaynin iyo kuwa islaan sheeganaya namorodoogaya iyo malaa'ikatulcadaab oo su'aal adag la soo boodaya intaba allow hanugu sii daynin man laa yarxamuna waxaa soo gelaya malaa'igta qabriga kugu dhibaysa ee malaaigtul cadaab ah allow ha nugu sallida naga badbaadi wey oo malaa'igtu raxma nagu hagaaji adduunkana muslim wanaagsan allow nagu hagaaji muslim faasiqoo daalima faajir ah ilaan daalim ma naxariistee somaali waxay dhaheen madhaliis ma naxo ma aqan meel laga geereen kuwa naxariis aragnay oo idan ku aan naxaynin oo naxariisanaynin ilah ha sii dayni walaa tusallit allow ha nagu sallidin dushiyada man la yarxamuna wuxuu dooniba ha noqda axdaa noo naxayni rawaahu tirmidi wa qaala xadiisun xasan ducada ha la xifdiyo ilahna lagu baryo wuxuu nabigu ka digayna ha la iska ilaaliyo wallahu subxana wa tacala